alxamdu lilah whanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda laba boqol toddobaatan iyo shan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa aladiina yaأkuluuna kuwa cunaya buu ilahay yidhi arriba waxa ribada loo yaqaano laa yaquumuuna isa soo taagi maayaan qiyaamaha ilaa kamaa sidii un bay isu taagayaan yaquumu uu isu taago alladii qofka yatakhabadhu uu derderay derderaya ashaydaanu shaydaanku qofku derderayo min almasi waali uu ku sameeyey daraaddeed daalika arrintaas waxay ugu dhacday biannahum qaaluu iyagu waxay idhaahdeen innama albeycu iibku waxa uu la mid yahay milu riba ribado kale wa axala allaahu lbayca ilaahayna wuxuu xalaaleeyey iibka wa xarama ariba ribadana wuu xaaraantinimeeyey faman jaa-ahu qofka ay u timaado mawcidatu min rabbi waana ilaahiisa xaggiisa ka timi fantahaa iska daaya falahu maa salaf wuxuu leeyahay wixii hore wa amruhu ila allah arrinkiisuna ilaahay buu u yaallaa waman caada qofka ku noqda ribada fa ulaa'ika asxaabu nnaar kuwaasi naartay la saaxiib yihiin hum fiihaa khaaliduun way ku waarayaan yamxaqu allaahu ribaa ilaahay ribada wuu baabi'iyaa wa yurbi sadaqaat sadaqooyinkana wuu kobciyaa wallaahu laa yuxibbu ilaahay ma jecla kulla kafaarin mid gaalnimo badan afiimin oo dembiile ah ina aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa camiluu saalixaati camalada wan wanaagsan sameeyey wa aqaamuu salaata salaadana ooge dhammaystiray wa aatowu zakaah sakadana quudhay ee dhiibay lahum waxay leeyihiin ajruhum abaalkoodii cinda rabbihim ilaahooda agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxsanuuna mana murugoonayaan aayaadkan dhowrka ah ee soo socdaa waxay ka warramayaan nidaamka waxsoo saar ee qalloocan ee islaamku uu diiday oo ah waxsoo saarka ay ku jirto ribada iyo xaaraantu si gaara aayaadku ribada ay u xaaraantinimeynayaan marka la eego munaasabadda ka dhaxaysa aayadihii hore ee infaaqa iyo waxbixinta farayey iyo aayaddanoo ilaahay uu ku xaaraantinimeeyey ribada waxaa ilaahay uu soo faray waxaa la bixinayaa inuu yahay wax dayiba oo xalaala waxa xalaasha ah ayaa halkaa hore uu soo dhiiriyey wixii xaaraantaa buu ka digayaa markaa iyo xoolo ay xaaraantan iyo ribadani ku jiraan inaanu infaaqiiyo waxbixintii gelaynin si kale haddii loo dhigana halkaa hore wuxuu qur-aanku ka soo hadlay sidii maalka loo bixinaya xalaash ahayd halkanna waa halkii laga soo kasbanaya xalaash ahayd waana labada arrimoode qiyaamaha qofka la weydiinayo maalkiisi baa la weydiinayaa min ayna ktasaba halkuu ka soo shaqaystay wa fiima anfaqa iyo wixii uu ku bixiyey meeshuu ku bixiyey ribada way isticmaali jireen carabtu waktigii jaahiliyada ee ka horeeyey islaamka oo qofka maalqabeenka ahay qof kalu wax siinaya amaaday u isticmaali jireen taasee u badnay marka waxay odhan jireen marka wakhtigii gaadho ataqdii am turbi miyaad soo celin doontaa deyntii mise muddadaa dheeraysanaysaayo waad kordhin doontaa dulsaarkii qofku isagaa markaa ka jawaabaya waxaa laga yaabaa kordhintaasi inay noqoto shayga laban labanlaabkii iyo toban tobanlaabkii hadduu bil qaatay kolba siduu u kordhinayo inay toban bilood ku gaadhu toban jeer laabo waa ka ilaahay aayaddaa soo dejiyo uu leeya walaa ta'kulu ribaa adcaafan mudaacafa ribadii ha cunina iyadoo sii laablaabantay qur-aanku sidaa u xaaraantinimeeyey aayadahani waa aayadii ugu dambeeye soo degay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda aad buu uga degay shirweynihii ugu dambeeyey xajka xajatulwadaac waxa uu lahaa kullu riba ribo kastoo jaahiliyadii jirtay waa mowduuc taxta qadamay waa laga guuray cagtan hoosgeliyey ribada u horeyse la dhaafayaana waa ribadii adeerkay cabaas ibnu cabdilmualib oo ganacsado ahaa wuxuu dad hadda ku waxba kama jiraan sidaasa ilaahay uu ku xaaraantinimeeba ilaa qiyaama xaraam ku tahay oo lagaga hadhaya marka baasha ribada la yidhaahdaa adraar iyo dhibaatay leedahay aada u badan adraarteeda iyo dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah dee inuu ugu horreynba ilaahay ogeysiiyey dadka riba cunayaasha inay isa rabbi iyo rasuul la dagaalamayaan ilaahay iyo rasuulkiisaa qofka riba cunaha ah la dagaalamaya hadduu rag yahay haduu dumar yahay hadduu dowlad yahay haduu sharkad yahay iyo hadduu shaksi yahayba waxaynu ku haynaa aayaadkaynu ku arkaynaa waxa ribada maalku ku jiraa inuu yahay baraka la ribadu baraka la bay dhashaa yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat adraarteeda waxaa ka mid a cadamu istiqraar oo xagga dhaqaalahay dhib ku leedahay ijtimaaciya xagga bulshada dhexdeeda oo waxay keentaa waxa loo yaqaano muranka qofkii wuxuu qaadan kari waaya waa sidii qamaarka oo kale oo dulsaarkan faraha badan marka hore si dalaq buu odhanaya si dhib yar goodho markay intee oo jeer laabanto ayuu fakanayaa dabeedna waa la dagaalamayaa waa la isxidhxidhayaa waa la ismaxkamadaynayaa balaayadaas oo dhan baa daba taagan marka taraabudkii iyo isku xidhnaantii xagga bulshada way la dagaalamaysaa bahasha ribada la yidhaahdo adraarteeda waxaa kamida maalkii muslimiintu gacanta cadowgu gelayaayo wax badan badan badanoo xoolaha muslimiinta baananka gaalada yaallaan ribadana way uga tagaan hubbaa loo soo siiyaa gaalada muslimka lagu laayo ama kaniisadaha la siiyaa nimanka boobabka ah ee mishankee diinta kiristanka faafinaya si loogu wareejiyo si kale haddaynu u casrigan aynu joogno yusamaa alisticbaad اljadiid addoonsiga casrigaabaa la yidhaahdaa amaahda ribada wadata cid walba sankaa laga gelinaya dowladda shaksiga ka qaxoontiga markuu yar saldhigo ayaa la odhanaya baankan wax ka amaaho dariiqo dadka lagu xidhxidho wey markaa hadhow waxaa la odhanaya ma fulin sidaa maad wixii aan kaa dayno aan kaa sidaa yeelo waa musbaar yaroo dadka lagu gujiyo lagu gorgortamo adraarta ama dhibaatooyinka diintay leedahay bay ka tahay nacdal inuu qofkii waa malcuun riba cunuhu ama ummadda ribada cuntaa waa malcuuniin nebiguna uu nacdalay calayhi الsalaaةu wasalaam aakila الriba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayh aw shaahida qofka ribada cunaya ka cunsiinaya ka qoraaga ka markhaatigaa intaba nacdal baa dusha looga tuuray dadkaa riba cunayaasha ah hadday ribada ka tanaasuli waayeen dowladda islaamku way la dagaalamaysa rasuulku qoraal buu u sameeyey salى اllahu عalayhi wasalam asxaabkii asxaabigii maka ka madaxda ahaa cataab ibnu asiid la odhanayey waxau ihi qolyo la yidhi ribadii bay ka hari waayeen markii la xaaraantinimeeyey soo qabqaba buui oo la dagaalan hadii ay ogeysiis dagaal ogeysii buui sidaa ilaahay rabbi iyo rasuul dagaal bay idin ogeysiinayaan adiguna dagaal ogeysii buuhi nimankaasi haddii ay iska dayn waayaan waxa ribada loo yaqaano waxay leedahay suu lkhaatima waxyaabaha ilaahay khaatumada uu qofka kaga xumeeyo wey waxay leedahay cadaab barsakhiya ah intaan kii aakhiro la gaadhin cadaab caalamka hoose ee qubuuraha qofkii lagu cadaabayo markii adduunkii uu ku soo cadaabnaa qabriguu ku cadaabanya tii aakhirana dee waa kan ilaahay sheegay subxaana wa tacaala fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen la dheelmiyey ilaahay wuxuu tusay nin webi dhiiga ku dhex jira wabiga dhiiggaa markuu sidhaado ka soo bax qarka uu ku soo dhow mid baa webiga qarkiisa taagan oo dhagax weyn afka u gelinaya bartankiisuu ku noqonayaa godkii dhiigga webigii dhiig ahaa buu dhexda ugu dhacayaa sidaasuu ku jirayaa weligiiba markay malaa'igtii u fasiraysayna waxay dhahan waa riba cunayaasha oo dhiiggii dadka sidaa u jaqayay marka adraarteedu iyo dhibaatooyinkeedu saasay u badan yihiin dib haddii ugu noqonno mustafaadaadka aayaadka yaa ayuha aladiina aamanuu laa takulu ribaa laa aladiina yaakuluuna ribaa dhe dadka ribada cunaya cunitaan buu halkan ilaahay uu sheegay miyay xalaal noqonaysa hadduu daara ku dhisto ama dhar ku iibsado ama dad kaleba siiyo maya laakiin cunitaankii waxaa la mida isticmaal oo dhan waxa cunitaanka halkan ilaahay uu sheegay cunitaanku waa waxa u badan ee wax loo qaato dadku waxay isleeyihiin ama imika cun ama mar dambe cuno calafkaa iyo cunadaasubaa u badan waxa dadku isticmaalo si kale haddii loo eegana waa noo ceebayna ha cunina wixii xaaraanta ahaa markaad cunno xaaraan cunto wuu sii foolxun yahay ribo waxaa la yidhaahdaa taa aynu soo sheegnay waa lacagta la isamaahiye dulsaarka leh ama waa amaah kastoo dheef soo jiida waa ribada amaahda gasha ribada labaadna waxa weye ribada iibka gasha wixii lacaga iyo wixii cunno ah oo labadii shay ee isku midka ahaabaa la kala badinaya ama waan la kala qaadanayn si dhaqso ah tadkhul fi lmadcuumaati wannaqdayn lacagta iyo raashinka gelaysa riba alfadli waa riba naasiya ah ribadii amaahda iyo tii kala badinta labada qayboodba way noqotaa faa'iido badanoo qofku alaabtiisa uu saaro ribo lama yidhaahdo siday dadka qaarkood u yaqaanaan macaash badan in la saaro uu saari karaa qofka baamushtariga laakiin dadka u naxariista un wey laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu shaydaanu min almas qofku shaydaanku derderay siduu isu taagaa dee u dhacdhacaa waa suuxdin leh silicsan kolba ciirciiraya culimadu waxay u badan calaamada inay ta calaamo laga muujinayo rima cunayaasha oo maalinta qiyaamaha lagu garanaya qof ba ilaahay calaamo iyo ceeb ka muujinaya halkaa markay ka soo baxaan maxsharka iyo maalinta ilaahay la hor yahay astaantaasay leeyihin oo dad wada heedada ahoo sidii xoolihii muqloobay ee sunta shilinta la ciirciirayay saasoo kale heedada u marka waxaa la garanayaa kuwaas kuwii dadka dhiigooda cabbi jira nolo ciirciirkaasi noloshan adduunyadana wuu noqon karaa bay leeyihin culimmada qaarkood oo nolol fadhida maaha baryo dhoweyto waynu garan karaynaa oo sannado aan badnayn ay ka dambeeyeen gebiga caalamkuba uu dawaha weliba caalamulkufr iyo baanankii ribada isticmaali jiray waa wada kaceen waxa aayaddu ay noo muujinaysaa shaydaanku inuu dadka waxyeeli karo siday dee bani aadamkuba wax isu yeelaan oo qofkii uu derderi karo oo markaa maskaxdiisii iyo jidhkiisiiba uu saamayn karo waa ka ibnu qayim raximahullahu markuu ka hadlay uu leeyahy waalida qofka ku dhacda ama suuxdinta ama maskaxda midina waa mid jidh midina waa mid ruux ahaana markaa ta jidhkunbay daweyn karaan buu idhahdaa ruuxda dadka dhakhaatiirtu laakiin ta ruuxda culimadaa daweyn karta waanay jiraan dad dafiray sida firqadaha daalada almuctasila oo kale inaanu shaydaanku qofkii galayn waxna yeeli karayn waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayno waxaa kamida mid a nimankani sida yuhuudda iyo gaalada u xalaashadeen ribada waxay ka dhigeen ribadu inay ka xalaalsan tahay iibka aan ribada lahayn iibka aan ribada lahayn iibka ribada leh iyo ribada dulsaarka ah ayaa ka xalaalsan waxaa laga fahmayaa inama albaycu milu riba waxay idhahdeen iibku wuxuu la mid yahay ribada waxay ujeeddadu noqonaysaa xagga xalaalnimada ribada asal ku aba iibkana waxaa la odhan karaa wuu raacayaa waa la mid halkaasay ka gaadheen marka taana waxaynu ka fahamnay xumaan wadayaashu xaaraanta aada u xayeysiiyaan had iyo jeer ilaa dadka uga dhigi karaan inay xaaraantu ka xalaalsan tahayba xalaasha mushaaciraha gabyo ah waxau uhi waa mahmahin maqbaratin arjaauhu kaana lowna ardihi samaauhu dhul buu sifaynayay abaaro wuxuu idhi dhulkaasi cirkii baaba lami dhulkii baaba cirka la mid halkii laga odhan lahaa halkuu ka odhan lahaa cirkii baa ciirada iyo ciidda dhulka la mid noqday ilaan dhulka ayaa ciid lahaa ayaa wuxuu ihi meeshii siday noqotay cirkiiyo dhulkii isugu egaadeen dhulkii baaba la mid ah oo cirkiibaaba casaankii iyo ciiddii iyo boodhkii asal ku ah waxaynu ka fahmaynaa aayadda xalaashii xaaraanta inuu ilaahay hayo subxaana wa tacaala waxala allaahu lbayca waxarama riba sidaasay yidhaahdeen iyada oo iyagu aanay waxna xalaalayn karin waxna xaaraantinimayn karine cidda waxna xalaalaysa waxna xaaraantinimaysa ilaahay weeye ilaahayna ribadu xaaraan ka dhigay beecana xalaal buu ka dhigay aan ribada lahayn culimadu waxay leeyihin waxaa laga fahmi karayaa aayadda faman jaaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu maa salafa waamruhu ilى اllah aayadda waxay sheegaysaa qofkii ribada ka joogsaday markii la xaaraantinimeeyey wixii hore xoolihii uu ka dhaqday ribada iyo wixii uu ka cunay soo celi la odhan maayo waa loo daynaya ilaan arrintaasi waxayd intii aan la xaaraantinimaynin calfay wixii uu cunay wuu calfaday hadduu dee halkaa ku joojiye wey oo uu toobad keenay fantahaa marka haddii qofku isaga oo aan ogeyn shaygan xaaraantinimadiisa ayuu ka shaqaystay markii culimadu u sheegeen ama cilmi ahaan uu ku ogaaday waxaan inuu xaaraan yahayna wuu joojiyey oo uu ka toobad keenay wixii hore calfay baa markaa laga fahmayaa bay leeyiin aayaadku waxay tilmaamayaan intaan aayaadku soo degin dadka xilmo saarayn marka qofkana maalintuu ogaada waaan inuu aara maala waxyaabaa balwadoo kale u iibin jiray qofkii tusaale balwadoo kale u iibin jiray waxyaabuu ka faraqabsaday maalintii uu ogaadee loo sheegay layihi waa xaaraan ayaa wuxuu hi de anuu xalaal baabaan u hayste mar hadduu xaaraan iyo joojiyeyba intii hore waa loo daynayaabay leeyi maalulxaraamka wixii hore qofku miyuu haysan karaa mise ma haysan karo haddii isagoo og xaaraantinimadiisa uu dhaqayay oo uu kobcinayay oo uu badi badinayuu saa ku dhaqday waa waa isdhaafinaya laakiin haddii aanu ogeyn oo markuu ogaaday uu joojiyey intii hore wuu qaadan karaadaa laga fahmayaa bay leeyiin aayadda waxaa aayadda aynu ka fahmaynaa ribada iyo xaara iyo xaaraanta oo la dayn waayo in laguba gaaloobi karo wallaahu laa yuxibu kulla kafaarin afiim kafaar afiim waa mid gaalnimo badan oo dembiga badan oo dembi badan qofka had iyo jeer xaaraantan cunaya marka wixii xaaraan u arkaya qofka hadduu idhaahdo sidaa gaaladu bay idhaahdeen waar idinkunbaa waxaan sheeg sheegaye faa'iidada caalamku casrigan aynu joogno waa ribada adeer qaar wadaadaaunbaa dadka ribe iyo waxu sheego diinta meel dambe ku celinaye diintu waa casri mar walba horey u soconaysa faa'iidada ma diidayso waa faa'iida waxani hadduu sidaa u macaaneeyo u xalaashado uu ku gaaloobaya oo culamaa caqiida waxay isla waafaqsan yihiin shay qur uu sheegay oo xaaraantinimadiisa laysku waafaqsan yahay qofka xalaashada inuu ku gaaloobayo waxyaaba aynu ka faa'idaysanayno waxaa ka mid aynu akhriyayno xaaraanta waxaa qofka u diidi karaa caqiido wanaagsan iyo cabsi alleh iyo camal wanaagsan qofku hadduu caqiido fiican leeyahy in aladiina aamanuu camal fiicanna samaynayo laga aqbalay wa camilu saalixaat cabsi allana uu leeyahay waa joojin karaa waxaa laakiin qof aan camal iyo caqiide iyo cibaado midna lahayn uu cunaya meelay la gaadhada sacaadada iyo nolosha wanaagsanina waxay ku jirtaa taa ilaahay uu sheegay oo ah inay ilaahay rumeeyaan addoommuhu ka amar qaataan u camal falaan xaaraanta iska daayaan lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun mustafaadaadkaasina waynu waa kuwaynu ka faa'idaysanayna aayaddaynu ka qaadanayno wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaءu lilahi wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabihi waman waalaah ama bacd waa laba boqol iyo toddobaatan iyo sideed suuraة اlbaqara ayaynu ka bilaabaynaa qaala اllahu tacaalى ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow itaquu اllah ilaahay ka cabsada wadaruu iska daaya oo ka taga maa baqiya wixii hadhay oo min aribaa ribadii aad dadka ku lahaydeena in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantiin fain lam tafcaluu haddii aydaan sidaa samaynin faadanuu waxaa ogaataan bixarbin min allaahi wa rasuulih dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa idinkaga iman doona qaba oo u wa in tubtum haddii aad ilaahay u soo noqotaan way iska daysaan ribadii falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum xoolihiinna intii ra'sumaalka ahayd ee qofka ama hayseen laa tadlimuuna idinku cid ku gardaroon maysaanoo waxba saari maysaan hasaarina walaa tudlamuuna idinkana laydinku gardaroon maayo wixiinnii wax la goosan maayo wain kaana duu cusrati haddii uu jiro qof caydhah dayna lagu leeyahy fanadiratun fayajibu nadira waxaa waajibaya in la sugo ilaa maysara intuu waxhelayo oo iska bixin karaya daynta wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan khayrun lakum way idiin wanaagsanta oo kaba cafidaan qofkii in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan oo cilmi jiro wataquu waxa ad ka cabsataan yowman maalin waa qiyaamaha turjacuuna fiihi maalinkaa dhexdiisa waxaa laydiin celinayaa ila allah ilaahay baa laydin hor celinaya laydiin celin doonaa laydin horgeynaya uma marka ilaahay laydin horgeeyo kadibna tuwafaa kullu nafs naf walba waxa loo dhammaystirayaa maa kasabad wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyaga oo aan lagu gardaroonaynoo waxoodii waxba aan laga dhimayn waa aayaadkii ribadun baynu kusii jirnaa ibnu cabaasna radia allaahu canhu wuxuu leeya waa aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo degayoo wax laga nasakhayna ma jiro iyo wax laga bedelay toona marka yeedh baa ilaahay uu soo celcelinaya yaa ayuha aladiina aamanuu oo qur-aanka aada ugu soo noqnoqota yeedhmadaasi waxay sheegaysaa qofka sidaa cajiibkaa ilaahay ugu yeedhay ee imaan loo qiray tee inuu ilaahay ka edebsado ka amar qaato yeedhmada caynkaasi haddii imaan laguu qiray ilaahaad rumaysnayd iimaankaasi wuxuu sheegaya inaad ka amar qaadato sidaa daraaddeed baa wuxuu odhan jiray asxaabiga tafsiirka aadka u yaqaana ibn mascuud haddaad maqashaba baaqaa yeedhmada ah waa baaq miisaankiisa leh muhimaddiisa leh dhagaha furo waxaa lagu farayaa khayr weyn oo lasoo wado ama balaayo weyn oo laguu diidayo waasaynu horeba usoo xusnay saddexdii arrimood baa ilaahay israacinaya aamanuu ittaqow ittaquu in kuntum mu'miniin ereygii iimaanki taqwadii baa soo noqonaya taqwadii iimaanku waa shayga qofka dhiiri geliya si waajibaadkiisa u guto iyo wixii xil saaran waa shayga qofka xejiyaha u ah ee ka ilaaliya haddii iimaankiisuna qooman yihi kacabsina aanu lahayn wax joojinayaa ma jiro aayadda laba arrimood buu ilaahay istabageliyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllah dadkii ashahaadanaya alla ka cabsada marka dadka ashahaadanayaa ma laha wada alla kacabsi ma wada leh ee dad badanoo ashahaadanaya ayaa alla kacabsigoodu aada u yaryahay inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin markaasaa isagoo camal falayaba laga yaaba cibaadadiisi inay si noqoto waayo taqwadii baa ka dhiman shardiga aqbalka layskulamana yaabo haddii lagu dhaha ilaahay ka cabso alla kacabsigu waa waxa u weynaa ilaahay ummadaha u dardaarayey farayey rususha u farayey yaa ayuha nabiyu itaqi illaah nebi maxamed baa nebi ow ilaahay ka cabso de rasuulki ilaahay haddii la yidhi ka cabso adiguna hala yaabin marka lagu idhaahdo waar ilaahay ka cabso dee waa inaad tidhaahda alla waa ka cabsanaya adiguna waad mahadsanta wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum muؤminiin wadaruu maa baqiya maadaa ibhaamkaas wuxuu tilmaamayaa wax kasta oo ribo ahaayoo qofu ciduu ku lahaa iyo heshiisyadii uu saxeexay ee hore uu u galay ee weli ribadoodu ay ka maqantay inuu halkaa ku joojinayo haba yaraado waxaas arrintaas waxay meesha ka saaraysaa falsafad ay dadka qaarkood baryahan dambe wareejiyaan oo odhanaysa ribadu haddii ay yartayna waa la isticmaali karaa haddii ay badan tahayna waa xaaraan waad ka arkaysa niman yidhaha waxbaanu wacdinaaba oo janalada iyo meelaha ka soo baxaya o dhanay ribad waa laba qaybood mid yaryar oo bercentagekeedu iyo nisbadeedu yaryahay iyo mid buurbuuran markaa two bercen iyo tiri iyo waa la ogolaya laakiin tankaan la ogolayn bay kuleeyihin iyo in toban saarto boqol kiiba toban waxay markaa soo daliishadaan aayadda aynu akhriyaynay walaa taakulu riba adcaafa mudaacafa e waxaa lagu leeyahaa ha cunina iyadoo laabanoo sii laba laaban taa waxaa markaa lagu lifaaqaya aayadda tanaa la socota oo sababta loo diiday adcaafan mudaacafa waxay xidhiir la leedahay sababu nusuulka oo iyagaa cuni jiray iyadoo adcaafan mudaacafa laakiin aayaadkii u dambeeyey aayaddan waxay leedahay maa baqiya min ariba wax kasta oo riba soo haray noocuu doonaya ha ahaada ha yaraado ha halkaa kaga hadha arrintaasay deedifaynaysa haddii meeshuu iimaan jiro wey qofkii aan iimaan lahayna wax walba u xalaashan karaa fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih faa'iidada ku jirtaa waxa weeye si adag adag adag adag baa ilaahay uu tilmaamayaa dembigan weynaantiisa oo dunuubtao qofka gala had qur-aanka iyo xadiidku waxay idhahdaan waa la cadaabaya cadha'a luu leeyahay sidaanaa ku dhacaya laakiin eh, dembi qofku intuu galay la ilaahay baa la dagaalamaya waa halkan oo aynu hayno iyo qofka oo la dagaalamo awliyada ilaahay iyo mu'miniinta man caadaa waliyan faqad aadantuhu bilxarb awliyada ilaahay dadka alle ku xidhan wana wanaagsan fiicanee alla ka amar qaato qofka ka dhammaan waaya ee dhiba anaa la dagaalamaya baa ilahaa wey macnaha kabiiranimada dembigan inuu iyo dembi aada u sii weyn ayay tilmaamaysa bal adu waxaad qiyaastaa ummaddan oo ilaahay la dagaalamayo kabtood ma yeela dhinac walba ilaahay wuu kaga imanayaa ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhambagal buu kugu jiraa wuxuu kaaga imanayaa meelaanad filaynba meel aanad filaynin ayuu ilaahay kaala dagaalamaya qofku haddii uu yahay qof ganacsata ganacsadaa ama sharkaduba ama dowladduba oo ribadaa ay iska dayn waayaan dagaalunbaa ku socda un war imika xaggee wax walba hagaajinaye xaggee laynaga haystaa dee xagga lagaa haysta waa inaad garataa waa dagaalkii ilaahay baa kugu socda dagaalkaa ilaahay u noocyo badanaya jinka insiga abaaraha cudurrada waxaanaad garanayn baa ku daba soconaya fadanuu bixarbi min allahi wa rasuulih adduunyadana qofkan waa lagula dagaalamaya dagaalkii macnawigahaana wuu jiraa kii xisiga aha la arkayana wuu jiraayo waa kaa nebigu yihi qofku hadduu dayn waayo ribada gacanha la saaro waa la dilayaa war waxan maad joojina maad ka toobadkeeni maya madaxweynaha muslimiintu wuu dilayaa qofka ah haddaanu de riba cuno ahayn isagii riba cuno yahayn allah ka qaban waxaa kaloo inoo faa'idaynaysa aayadda qaybta ilahay uhi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun waa qaacidada amaahda wey qaacidada u taalla amaahda amaahda la isku yeesho sida loogu kala baxayaa waxa weeye laa tadlimuuna walaa tudlamuun qofkii amaahda lahaa waa inaanu dadkii waxba saarin waxaasaa la isku lahaa wax la saari karaa ma jiro xataa dhees iyo manfaco iyo waxba kama macaashi karo waa qaacidadu fuqahada dhexdooda macruuf ku ah kullu qardi jara nafcan fa huwa riban amaah kastoo anfac soo jiida iyo dheef waa ribo waxaan aan ku amaahinaya laakiin aniga wax iga iibso aniga unbaad wax iga iibsanaysa ma lacagta waxaan ku abaahiyey si aad kambanigaygiiyo aniga wax iga iibsato markaa dheef maadaamay soo jiidda waa xaraam laa tadlimuuna wey walaa tudlamuunana waxay u taagan tahay qofka haddii wax laga amaahdo iminka waabay nagu badan tahay oo wixiisi qiimo dhacaan inaan waxaa qiimo dhacay la siinaynine wixiisu maalintii laga amaahday qiimahay lahaa in lagu siinayo soddon sano ka hor baa lacag caddaana laga amaahdo dee qofkii marka ad imika dayntii ka doonto hadduu lacagtii ku siiyo way baaba'dayba mid guri dhisaysay berigaasba koobshaha taagan maanta ama qado afartan sano soddon sano kahor way dhacdaa ama islaanta berigii horeeye wuxuu ku meheriyey konton sano ka hor odaygani ama afartan sano kahor soomaalidana meherka way isaga raa iskala raagtaay kun shilin iyo laba kun oo shilin iyo waxaasaa lagu meherin jiray oo la odhan jiray laba dhaafin karaba dee kun shilin bal adiguba soo qaad masaakiintii waxaasaa laga yaaba inuu qofku siiyo dee warsanaya berigaana meher dumar beh marka maxaa la eegayaa kunkaa shilin labadaa kuna shilin konton sano ka hor ama afartan sano ka hor ari intay goynayeen baa la odhanaya ari intay goynayeen geel intay goynayeen raashin intay goynayeen tiibaa maanta lagu bixinayaa qofkii dee la caamayn maayo isagii haddii loo diiday dulmigii adigiina waxaa lagu bixinayay daynta walaa tudlamuuna kii daynta lahaayo lagu dulmii maayo waxaagi la qiimo tiri maayo marka shay kasto marka inflationku yimaada iyo waxaan la idhaahdo eh, sicir bararka iyo korukaca iyo hoosukaca maalintii wa la kala amhade waaan qiimuhu lahaa waa in qofka loo raadiya maalan qof dhintay ayaa dayn laga bixinaya de haddii la yidhaahdo maanta wixii berigaa la kala qaatay oo qiimo dhacay ha la siiyo dayntii kamay dhicin qofkii dhintay weli way dul saarantay markaa hooyada meherkeeda la siinayo iyo qofkan la dayn bixinayo waa in qiimihii dhabtaha lagu siiya laa tadlimuuna walaa tudlamuun qaacidadaasa u taala faa'iidada kale jirtaa waxay w in kaana duu cusratin fanadirat ilaa maysara qofka waxaa la doonayaa hadduu dayn qaato oo dulsaarkana laga daayay isagu dee waa inuu soo dadaalaa saynu xagga dambe ku arki doonno insha allah oo dayntii uu iska bixiyaa alqardu اlxasan ama haddii aan dulsaarka lahayn hadduu kari kari waayo oo wuxuu ku bixiyaba aanu hayn oo aanu waxba hakranaynin ay bes ka tahay in la sugaa waa faran in la sugaa waa aral haddaad faral gudanaysana dee ajri baad helaysa wain kaanad kaanadu waa tii taamad ahayd ee faacilka qaadanaysa ee aan khabar qaadanayn wain wujida duu cusratin fanadiraة ilaa maysara haddii la helo qof qaatay oo wuxuu ku dayn baxa aan haynin in la sugaa waa farad ilaa intu wax helayo uu bixiyo wax xaalad kalo waa la ashkatayno xoog baa laga qaaday hadduu isagoo xoolahaya dadka warwareejinayo taa maaha waa qof caydha waxa ilaahay u raaciye waan tasadaquu khayrun lakum inaad kaba cafidaa ka khayr badan inaad ka sugto waxay culimmada qaarkood idhahdaan waa meel sunnuhu ka fadli badan yahay faralka inaad ka sugtaa waa faral inaad ka saamaxdaana waa sunne sunnahaasaaba ka fadli badanba faralka oo weysada inaad mar qura weysaysato xubnaha marmar maydhaa waa faral inaad saddex saddex ka dhigtaaba ayaa iyaduna sunno ah sunnahaaba faral ka sii fadli badan inkastoo ragga qaarkood taa dood ay ka leeyihiinoo ay yidhaahdaan me meeshanna baa ku jira oo faral iyo sununbaa wada socdee faralka laftiisu kama maqna oo haddii iminka qofku waxaan hadduu ka sugayo qofkani dayntii waa indaar iyo ibraa wada socda indaar oo sugida iyo sugidii oo dheeraad loo ibraa ah saamaxaadle ayaa wada socda weysadan markuu qofku saddex saddex maydhayo dee midkii faralka ahaa wuu ku jiraa oo faralkii kama maqno lama odhan karo sunaa fadli manaa waa qolo ka doodaya sunnuhu inaanu marnaba ka fadli badan karin faralka ile xadiidalqudsigii ilahay wuxuu hi addoonku wuxuu igu soo dhowaado waxaan u jecelahay maftarabtuhu calayhi wixii aan ku waajibiyey marka saamaxaaddu dhiiri gelinaya sharcigeennu wa an tasadaquu khayru lakum aad baan ugu farxayaa qofku marka la yidhaahdo dayntii aan kugu lahaa waan kaa saamaxay wuu kala badbadanaya wuu ducaynaya qayb ka mida ah culimada waxay dhahaan waxaaba laga fahmi karaa halkan in qofkii aad daynta ku lahayda faqiirka ahaa aad seke u xisaabin karto oo aad odhan karto dayn baan kugu lahaa dayntii sekan u jaray saa ku ogow waytasadaquu baa la sekadana sadaqaa la ydhaha inama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin aayaddaasay markaa la isla akhriyaya dood bay laakiin ka qabaan culimo badaniyo waxay leeyihiin arrintaasi waxay ka hor imanaysaa hadafkii sekada laga lahaa oo ahaa in la siiyo masaakiinta oo awood loo siiyo maamulkooda iyo tasarufkooda waa inagaa soo marayna wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaa sekadii bay dhiibeen wuxuu dhiibeema ma jiraaba qofku dadkuna had jeer sekadu way ku baaqanaysa way ku dhex baaba'aysa wal oo seko bixin lahaaba wuxuu raadinayaa wax alla wuxuu dayn ku lahaay o dhan ayuunbuu raadinayaa kolkaasuu ku gaagaabinayaa dabeetana se kaba ganacsatadii jeer waxaa ku badanaya dad dayn ku leeyihiin markay toosh ku raadiyaan dadkay daynta ku lahaayeen ay ku gaagaabiyeen sekadii sekaba ka soo bixi maysa dadki khilaaf kalena wuu jiraa usuuliya odhanaya ibraagi iyo icaagu me akhdigi iyo icaagu iyo ibraagu ma isku midba ama ibraag iyo icaagu ma isku midba bixintiiyo saamaxaaddu ma isku midba mise way kala duwan almuhim waa masale khilaafiya oo culimada in badan oo ka midii ah ay leeyihiin faqiirka daynta lagu leeyahay waa in sekada loo dhiibaa ikhtiyaarka uu yeeshaa hadduu doonana ha kugu soo celiyo oo ha ku dayn baxo hadduu doonana hala tago awooddii ilaahay uu siiye adigu sii saasaana sax aho dee khilaafka laga baxaya in kuntum taclamuun cilmigay fadli u tahy jumladaasi haddaad cilmi leeday haddaanad cilmi lahaynna dee jaahil waxba ma yaqaanaba jaahil ilaahay iyo sharcigiisa iyo waxa laga macaasho sharcigoo la raaca midna ma yaqaano in kuntum taclamuun wاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah aayaddaasi waa aayaddii ugu dambeysay qur'aanka kariimka ah soo degay soo degaye aayaddii ugu dambeysay soo degta weeyaan bay culimada culuumulqur'aan fanniga la ydhaah ka waramaa iyo taariikhda aayaadka ayay sheegayaan oo loo badan yihi alyowma akmaltu lakum diinakum qolaa sheegtay laakiin tanay u badan yihin culimada had iyo jeer culuumulqur'aan ka waramaa oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sagaal habeen buu sii noolaa markay aayaddani soo degtay kadib marka wuxuuna halkaa kaaga muuqanaya qofka bani aadamka ahi in saddex arimood looga baahan yahay si noloshiisa adduunyada u saxnaato saddexda arrimoodba aayaddaasaa baraarujisay qiyaamaha uu xusuusan yahay iyo ilaahay oo uu xusuusan yahay iyo xisaabta uu xusuusan yahay hadduu qofku aakhiro ilaawo oo xisaabteeda ilaawo oo xusuusta all ka maqan tahay xaaraan u joojin maayo bal u fiirso wataquu yowma maalin ka cabsada qiyaami baa lagu xusuusiyey turjacuuna fiihi ila allah ilaahay baa lagu horgeynaya alla lagu xusuusinaya uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat waa xisaabti naf walba waxa lagu xisaabin doonaa lagu abaalmarin doonaa camal waxay shaqaysay liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir bay u taaganta qofka ilaahay rajaynaya inuu aakhiro ishortaago ayaa amar qaadanaya maalinkani maalin sahlan inaanu ahayn dardaarankii ugu dambeeyey ee waxyigu ilaahay soo dejinayay ku khatimay waxyigu ilaahay soo dejinayey saddex iyo labaatankii sannadoodee nebi moxamed sala allahu calayh rasuulka ahaa aayaddaasaa lagu gunaanaday oo aakhiro xusuusinah markaa qofka aakhiro xusuusani naxariis buu leeyahay turhaaluu leeyahay ku talagal buu leeyahay qofka aakhiro ilaaweyn ha sheegin mustafaadaadka aayaadku aynu markaa safxada aynu soo aragnay ilaa labaataneeyada ayaa laga qaadan karayaa wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaءu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd waa laba boqol siddeetan aayadda raqamkeeda ama tiradeedu ay tahay ee ka mida suuratulbaqara aayadda loo yaqaan aayadda deynta ama aayatu deyn qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyow idaa tadaayantum marka deyn qaadataan ama gashi ilaa ajalin musamaa ilaa muddo magacaaban faktubuuhu qora walyaktub baynakum dhexdiina ha qora kaatibun mid qoraaya bilcadli si cadaalada ha u qoro walaa yaaba yuu diidin kaatibunka qoraaga ahi an yaktuba inuu u qoro kamaa callamahu اllah siduu ilaahay u baray qoraalkii saxda ahaa falyaktub isagu ha qoro karaanigaas walyumlil ha u yeedhiyo alladii calayhi walyataqi illaaha rabba ilaahiisa ha ka cabsado rabbigiisii aha abuuray kaa wax yeedhinaya ee qiranaya walaa yabkhas minhu yuu ka dhimin xoolaha shay-an waxba dayntaa wuxuu ka dhimaayey jirin ka naaqusaa fain kaana hadduu yahay alladii calayhi اlxaq qofkii dayntiiyo gashiga lagu lahaa hadduu yahay safiihan qof maamulkiisu aanu wanaagsanayn aw daciifan ama mid tamar daran aw laa yastaiicu ama mid aan karayninba an yumila huwa inuu isagu qiraalkiiyo yeedhinta sameeyo hadii saddexdaasi jiraan falyumlil ha yeedhiyo weliyuhu kii xigtadiisa ahaa xilkiisa hayay bilcadli si cadaalada ah ha u yeedhiyo qofka qoraya ha yidhaahdo waxaasuu qabaa hebel wastashhiduu shahiidayni laba markhaati suga oo markhaati geliya min rijaalikum raggiinna ah fain lam yakuunaa rajulayn haddaanay laba markhaat laba raga ahayn markhaatiyadu farajulun wamra'ataani nin iyo laba dumar ah ayaa markhaati noqonaya kuwaasoo miman dad ka mid ah tardowna aad min ashuhadaa'i markhaatiyada markhaatiyadaa raalli ka tihiin weeyi an tadila inay gefto daraaddeed ixdaahumaa midkood midkood baa gefi baa laga yaabaa fatudakira dabeedna way xusuusin doontaa ixdaahumaa middood alkhraa ta kale ayay xusuusin doontaa way isxusuusinayaanoo sidaasuu xaqi ku sugmayaa aayaddani waa aayadda u dheer qur oo dee adiga waa safxad dhan safxad dhan ama xaashi weeye ee abog weeye ka mida misxafka ama kitaabka qur-aanka ah laba boqol ah oo ka soo horjeeda aayadda ku sugan suuratulmudathir ee loo yaqaano uma nadara uma nadara uma cabasa uma nadara waa mise eray shan eray shan xaraf baan le waa mise xaraf waa shan xaraf xagga xarfaha marka la waa shan haddii aan cilmiga sarfiga la eeginoo shayga mudaacafka la idhaahdo ama xarafka laban laabani dee waa laba xarafoo isku jira laakiin marka muuqaalkiisa la eego ilaan tanba ma tirinayno intii mudaacafka ahayde waa uma oo laba xaraf loo tirinayo haba isku idqaamaatee iyo nadara oo saddex xaraf marka waa wax cajiiba in aayadina intaa ta aayadina intan gaadhsiisan tahay waa iska macluumaad guudune laba aayadood oo qur-aanka ka midihina xuruufta qur'aanka oo dhan bay koobsadeen bay dhahan culamadu culum qur-aan ka warrama aayadda ku sugan suuratu ali cimraan uma anzala calaykum min bacdi اlgam amanata nucaasa iyo aayadda suuratu اlfatxi u dambaysa muxamadu rasuulu اllahi wاladiina maca sideed iyo labaatanka xaraf ee xarfaha carabigu ka kooban yahi o dhan waa labada koobsatay waa waa labada aayadooda koobay waxaynu ka arkaynaa marka oo inaga muuqanaya nidaamka dhaqaale siduu islaamku u tixgeliyey iyo siduu u saxayo iyo siday diintu ugu dadaalaysaabaa inooga muuqanaya aayaddii u dheeray qur-aanka kor haddii laga waramay nidaamkii dhaqaale nidaamka dhaqaale inuu saxnaadaana wax sahlan maaha waxaa faa'iidooyin aynu ka soo warramaynayna way ku jiraan waxaa dhibaatooyin aynu ka soo warramaynayna way ku jiraan oo waxaaba dee isagoo nidaamkaasi kaa qalloocdo dhibkiisa kaaga filanba in ducadaadana la aqbali waayo cibaadadaadana la aqbali waayo aakhirana aad ku cadaab maxaa ku hadhaya in dhaqaaluhu kaa xumaado dee waa adduunye xumo iyo aakhiro xumo in dhaqaaluhu ku hagaagana waa sacaadata daarayn marka iska guclee oo iska shaqayso oo iska urure arrintu maaha inagu uma shaqayn uma shaqaysanno siday ummadaha shisheeye gaalad u shaqaystaan oo iyagu waa in dakhli la sameeyo lasoo saaro sawaaءun min alxalaal aw min alxaraam xaaraan iyo xalaal midkuu doonaya haka yidhaahdo laakiin innagu dakhli baynu soo saarnaa maxay xalaala marka farqigaasaa inoo dhaxeeye ha la iska daayo ha la iska ilaaliyo kudayashada dhagahala ee indhahala hadday tahay dowlad iyo haddii ay tahy sharkad iyo hadday tahay shaksiba nidaamka caalamigii waa caynkan oo adduunyadu saasay u shaqaysataa oo adduunyadu waxaasay samaysaa oo dunyadu sharcigaasaa u qoran adduunyanaadaad ku celcelinayso rag baa xidhxidhay sharci u samaystay oo urura u samaystay oo majaalis iyo golayaal u samaystay marka haddii aad sharcigoodii soo qaadato waa inaad saa u eegtaa tidhaahdaa tasiil shareecada hala waafajiyo wixii shareecada weydaarsan ha laga saaro haddii kale waad ku gubanaysa nidaamkii dhaqaalaha sidaa islaamku u daneeyey nicma almaalu saalix lirajuli saalix calaa macna xadiid nebigu xadiidkii saxiixa calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay waxa wanaagsan maal fiican oo qof fiicani hayo maal fiican oo xalaal oo qof fiicani hayo si xalaalo u shaqaysanaya wax la tamaniye wey aayaddu markaa waxay ka warantay siyaabaha loo shaqaysto mid ka midoo ah daynta markaad eegto aayadihii ribada ee aada eegto aayaddan deynta munaasabad iyo say isugu xidhan yihin waxa weeye dadka muslimiintaa ah markuu ilaahay ka xaaraantinimeeyo waxaan la idhaahdo deynta ribada leh ayaa wuxuu u fasaxay shayga loo yaqaano alqard اlxasan deyn aan dulsaar lahayn oo hadafka laga leeyahayna waxa weeye dadka in loogu deeqo la caawiyo inaad dadka deynsiisaa waxay sheegaysaa waa inaad sadaqo siisoo marka ha isku duuline iscaawiya wey oo waxi samaahiya si amaahdiina aanay u lumin rafculxaraj baa islaamkuu sameeyey wixii cidhiidhiya iyo culaysa labadiiba laga dulqaado kan waxaa la yidhi adigu ribada iska daayo haddaad doonayso inaad wax dhaqdhaqaajiso aad wax soo saarto waxbaa lagu amaahinaya qofkii wixiisii bixinaya amaahinayeyna in la isugu daro wixiisii inaanay waxba soo saarin iyo inay ka dhacmaan oo ay ka lumaan waa arin waa laba arrimoodoo culayskeeda leh hadduu qofkani ku deeqay wixiisii oo dadkii waamaahiyey isagoo waxba dul saarin waa in wixiisii u nabadgalaan markaasaa waxaa lagu ilaalinayaa waxyaabo aynu arki doono waa qoraalkii waa qiraalkii waa markhaatiyadii waa rahantii waxaasoo dhan baa lagu adkaynaya liyadma'ina qalbu si qalbigiisi u degoo aanu dee u warwarin qofkii isagaa ah wixiisiina u helo marka haddii aynu daynta wax yar dul marno maadaama aayaddii daynta aynu marayno dayntu sidaa aynu imikaba xusayno tawhiiq bay u baahantay tawhiiq tawhiiqu waxa weeye in la sugo oo afartaa arrimood aynu sugnay aynu sheegnay aayadku caddaynayaan macnaha waa markhaatigii waa qoraalkii waa qofkiioo markuu nootaayada qorayo qiraya waxaan anaa la igu leeyay rahantii laga qaadaya kalsoonida ahayd kafaaladii iyo damaanadii tawhiiqu waa kuwaasaa ka mida ah. kafaalada waa maxay qofkan amaahi anaad iga taqaanaa kusoo hor joojinaya ama damaanadiio wuxuu leeyahay hadduu bixin waayo anaa la igu leeyay waa arrimaha kalsoonida loogu sameeye lagu adkeeyo daynta daynta markuu qofku qaato wuxuu ku xilbixi karaayay kaga hadhi karaysaa afar arimood midi waa addaa inuu wixii soo celiyo midina waa ibraa in laga saamaxo midina waa xawaala inuu cid kale ku xawilu idhaa wixii aad hebelo lahayd hebel baan kuugu reebay iyo qabdu rahn ama alistiifa min arahn taafraad waxa wey rahantii laga hayay in laga goosto afartaa midunbuu ku xilbixi karaa haddaanu afartaa midda samayn weli waa lagu leeyay marka had iyo jeer wax la isamaahiyo kii wax amaahdayna xil baa saaran kii wax laga amaahdayna xil baa saaran waa wada dhaqankooda wanaagsan marka laga hadlayo waa xusnu اliqضاء wa xusnu اliqtiضاء xusnu اlqaضاءi wa xusnu اliqtiضاء ka wax lagu leeya waxaa laga doonayaa xusnu اlqaضاء inuu deyntii si wanaagsan isaga bixiyo oo nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina khiyaarakum axsanukum qadaa dadkiina idinku gobsani waa dadka marka daynta la si wanaagsan u bixiya haddaad maanta qofkii wax ku amaahiyey aad wixii u soo celiso wakhtigii loogu talagalay si xaraga leh oo aad u ducayso oo aad u mahadnaqdo wuxuu la diyaariyey berrina inuu ku amaahiyo soo maaha laakiin haddaad ku gacan saydho oo tidhaahda ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa oo aad tidhaahdo ninku hadal badan ah xoolahaagaaba badanba maad intan iskaba saamaxd maxaad naga wareerinaysa marka horeba laajecloxumadaa waa lagu sheegayay dee intanna maxkamad buu kaaga furfuri doonaa dibna waa soo agmari mayse nin baa odhan jiray aniga dadku markay wareeriyaan kay wareeriye aada igu soo noqnoqdo waxun baan amaahiyaabuu amaahdaasi waxay keenaysaa buui inaan dib iigu soo laaban waan ku eryayaa buui amaahda dad baxsadaa jira markay wax amaahdaan xusnu iqtidaa baa markaa la doonaya iyadana xusnu iqtidaa waxa weye markaa dadka amaah ka qaadanayso aduguna tudhaalaha ogow haddaanu haynin waad la saayiri doontaa waad ka sugi haddii wax ka dhiman yihiin waxbaad ka dayn kartaa markuu akhlaaqdii wanaagsanayd isaguna la yimaado waa ka nebigu u duceeye la raxima allahu samxan idaa baaca waida shtaraa waida qtadaa allah u naxariisto qofka markuu xamaahinayo markuu amaah ka qaadanaya dadka saamaxaad ku dara markuu wax ka iibinayo iyo markuu wax ka iibsanaya intaba baashan daynta la idhaahdo in la qaato duruuf adagoo kuu kalifta mooyaane waaba laga digayba waa laga digay nin baa nin su-aalay oo wuxuu yihi caafimaadkaaga wuxuu yihi da-daada ka waran markaasuu ugu jawaabay waan caafimaad qabaa xoolahaaga ka warran bu oole inteed haysataa wuxuu ihi taana wuxuu kaga jawaabay dayn laiguma lahaa dayn laiguma lahaa dad maxaa aysa seegantihin bu o qaraabada kama agdhowiya waan ka fogahay buui waa saddex xigmadoo si waa su-aashii si dadban uga jee uga jawaabay da-daada ka waran da lama ege qofka caafimaadkiisaa la egaa buu leeyahy qofku hadduu weyn u caafimaad qabo dee waa fiican yahy hadduu yar yaho uu cudursan yahay wuu gaboobay dhaqaalahaaga ka waran dee dayn layguma laha kaga jawaabayo qofka dhaqaalihiisu tirsan yahay waxa weeye qofkaan dayn lagu lahayn laakiin hadduu wax badan rogrogayo daymaysan yahay waxba kama jiraan wixiisa cadowgaaga ka waranna qaraabadunbuu ka yimaadaa kuwaana waan ka fogahay meel zur hibban tasdad xubba waanu yar kala durugsanno annagoo isjecel baan isbooqamaabn xayraanku meelahaas u badan yay buu leeyahy rasuulku sala calayhi wasalam waxa uu leeyahay qofka dadka xoolahooda qaada isagoo doonaya inaanu soo celinin isaga allaha dilo man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu اllah layul waajida yuxilu cirdahu wa cuquubata qofku isagoo wixii heli karaya hadduu dadka warwareejiyo oon waxooda siinin taasi waxay xalaalaynaysaa in la xidho oo la ciqaabo iyo in la caayo labadaba isagaa naftiisii ku xadgudbay nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu shahiido dagaalka gaalada ku shahiido yukfaru lahu kulu shayin ila dayn wax walba laga dhaafayaa daynta mooyaane shahiidkii dayntii waa loo haysta marka culayskay leedahay buu ka digayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aaaar bay leedahay calaa nafs raad bay ku reebtaa dayntu nafta oo kow ka yahay cabsida haddii maalan qofka dayn lagu leeyay wuu cabsanayaa deganaanshaha ka lumaya laa tukhiifuu anfusakum bacda amniha nebi maxamed wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidku sugan yihi naftiinoo nabadgelye haysata cabsi gelinina siday ku imanaysaa wacankee waa deynta buu nebigu haddii deyn lagu leeya waad cabsanaysa waktiguna wuxuunbuu ka dhaqso badan yahay waktiga imika kusoo galay unbaad arkaysa gebiga waktigaa sacaadadaa kugu yaraanaysa wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdo allujuucu ila alkadib wa ikhlaaf alwacd qofku inuu beenna sheego ballantana ka baxo rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu ilaahay ka magan galo daynta xaaskiisu ay weydiisay wuxuu hi waaan waxaa jirta buuhi qofku inuu been inuu ballan qaado oo uu ka baxo warna uu sheego oo uu been ku daro inta dayn lagu leeyahay ilaa wax iska basri buu isleeyay yaan lagu qabsan nin weynimadii baa ka lumaysa qofka marka waa raadka dhibka badan ee mujtamaca ku reebta dayn marka qofku inuu wixiisa ku shaqaystaa mar walba habboon waxaa loo yaqaano waxaa jira waxa la idhaha cawaamil calaa sadaadi dayn waxyaabo qofka ka saacidi kara inuu dayntiisa iska bixiyo oy ka mid tahay niyadda wanaagsani oo wuu duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka dadka xoolahooda qaata ee doonaya inuu iska soo celiyo allaha ka furdaamiyo ka doonaya dadka xoolahooda inuu qaato oonu soo celininna ilaahay isaga iyo xoolihiisaba ha dilo uu habaaray rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa caawin karaya inaad had jeer u dhaqsato aad ku buuxsan tahay inaad iska bixiso inaad diyaar u tahay inaad iska bixiso mar walba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in saka loo dhiibay oo guriga taalay waa kii markii uu salaadii casar ka baxay jabciiba wuu jiro uu cararay dabeedna wuxuu ihi ku dhaqsanay inaan caawa gabalkuugu dhicina aan iska bixiyo markaa ku dadaala iska bixiso waxyaabaha kaa caawin kale waxaa ka ah noloshaadu inay isu marka hore daynta qaadanayso waa iska bixin karaysa saaad maaragtay adhow ay kaaga soo noqon karto ducaduna way jirtaa oo nebi maxamed u ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min almaqrami wاlma'ham allaahuma inii allaahuma agninii bixalaalika can xaraamika wa bifadlika canman siwaak ducooyinkii caynka ahaa ee nebiga ka soo arooray way fiicantay qofku inuu ku ducayso aynu u noqonna marka aayadda iyo tafsiirkeeda fawaaidka ku jira aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayni marka aad dayn kala qaadataan waxaa halkaa aynu ka faa'iidaysanay daynta in la qaataa waa laga wanaagsany laakiin haddii duruufi kugu kalifto waad qaadan qur waa sheegay xadiidka nebigana way ku sugan tahayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka amaahday nin yuhuudiya wax ka amaahday qalabkiisii dagaalkana rahan buu dhigay isagoo diracaasi ama qalabkaa laga hayana waa kii dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam dayntu waxay u baahan tahay si aan dadku u murmin inay muddo yeelato magacaaban markaa waa saddex qayboodoo dayn aan muddo lahayn oo ata imika la kala qaadanayo iyo dayn muddo leh oo aanay magacawnayn muddadu lama ogolaa iyo dayn muddo leh ooay magacaaban tahay taasina waata qur-aanku ina faray qoraalka waxaa la yidhaahdaa iyo in la kala qorto daynta intay tahay iyo waktigeeda waa qur-aanka ayna faray wax la fudaydsan kara maaha aad bay inuga inoogu adagtay innaga qoraalku waxay ka mid tahay badownimadeenna in qofku idhaahdo qofkaa wax ii qor waxay dadkeennu ka dhex akhrisanayaan kalsooni darra inay jirto sawtaad ogeed inaynu ehelkahay sawtaad ogeed inaan asxaab tahay sawtaad ogeed inay isku wanaagsanayn waa maxay maanta nootaayadii qoraalkaadi weydiinaysa waad iga shakisan tahay miyaa waa badownimada waa badow isu haysta inuu xariif yahay ilaahay baa ku faray subxaana wa tacaala marka qoraalku waa lagama maarmaan qofka wax qorayaana xirfaddan waa inuu yaqaano kaatib goorta magacan qoraa uu la bixi karaa waa inuu xirfadda yaqaano bilcadli waa khiyaama meesha waa inaana jirin mar buu qoraagu qalooc geliyaa qiraalkii qoraalkiiba uu qaloociyaa ilaahay baa ka warhaya wuxuu leeya cadaaladda iyo runta iyo sida jirtee dhabta ah qor qofkan kaatibka ah, marka uu wax qorayo ee xilkaa loo dhiibaa inuu sidaa u fuliyaa waa waajib marka qoraa kale la waayaana isagaabay waajib ku tahay ba inuu dadka u kala qoro qoraalkaa isaga ahi waxa weeye waa horumar iyo nicmo iyo cilmi uu ilaahay qofkan baray taa waa ilaahay uga mahadnaqaa waa kaa ilaahay xusay subxaana wa tacaala walaa yaaba kaatibun an yaktuba kamaa calamahu اllah kaaftu tacliiliyay noqonaysa liajli tacliil illaahi lahu liajli tacliim illaahi lahu maadaam ilaahay uu cilmigan baray abaalgud dadkaan iyo ha ka dhigo inuu maaragtay nicmadan ka jawaabo uu qoraalkaa dadka ugu deequ qoro waxaa kaloo rabbi uu xusay halkan qoraalkii inuu ku sii wanaagsan qiraalna inuu raaco qofkii lagu lahaabaa wuxuu leeyahy waxaan caddaynayaa in la igu leeya xoolo intaa la eg oo wakhtigaan ku bixin doono oo uu igu leeyahay hebel hebel oo maantoo taariikhdu intaa tahay aan ka qaatay waa qiraal waa kaa ilaahay yidhi walyumlil اladii calayhi اlxaqu walyataqi اllaaha rabbah walaa yabkas minhu shaya maxaa la gudban markaa qofkan qiranayana isna inaanu qallooc gelin ilaa ilaahay dadkan wuu yaqaanaa qof baa isku dayaya inuu waxa uu qiranayo si aan hadhow wax ugu sugmin si dadban u dhigo oo uu ka siiban karo taana waa laga dardaaray baqaasinimada iska ilaaliyadaan dadku isku mid maaha daynta loo qaadayo ama qaadanaye ama lagu lahaaba waxaa laga yaabaa qof dayn lagu lahaa inuu nuqsaani ku timaado ama isagaba baahi hayso daraaddeed daynta loo qaadayo marka saddex qof oo cudurdaar leba halkan ilaahay uu ka soo reebayoo safiihan aw daciifan aw laa yastaiicu an yumil qof waa safiih qofna waa daciif qofna waa qof aan yeedhintii iyo qiraalkii kari karayn oo afka kaga dhawaaqi lahaa markaa safiihu waxa weeye qofka haba iska miir qabee dhacdhaciisu uu badan yahay maamulkiisa iyo qorshihiisu aanu fiicnayn dad baa isku waa miyaynu siinaa imisaa shaygaa aad siinaysaa isagoo shanlaaba haddii loo sheega iska keen buu leeyahy waxaan intaa iskaba qaado nooca iskadu ku badan tahay wey miisaan la-aan bay sheegaysaa taas marka kaa safiiha ee wax daadaadiya mubadirka la idhaahdo ilaan hadduu kugu soo muruxsado wixiisii kala diro adunbuu ku dul fadhiyaa marka intaanu wixiisa kala dirin waa inaad u ilaalisaa weli mas-uuliyadkan mas-uuliyad qaadaa daciifkuna waa qofkii la daciife la tamar daran xagga caqligiisa ama jirhkiisa waa ilmo yar waa qof waalan waa qof gaboobay waa qof aan hawshan qaban karaynoo tamardarro jirhkii hayso iyo caqliga kan aan yeedhin karayno waxa weeyaan qofkii la odhan jiray akhraska ama dhagoolaha ee aan hadli karayn ama hagada lahaa ee kaana waxa halkiisii gelaya oo qiraalkii qaadaya weligiisa aayaddu waxay noo caddaysay inay jirto wilaayatlmaal oo qofka had iyo jeer hadduu dhiman yahay wilaayo caamana waa leeyay wilaayo khaasana wuu leeyay dadka qaarkood xigtadooda weli u noqda ilmaha yar aabbihii awowgii adeerkii dadkaasi wilaayo ay u qaadaan waxaa kaloo weli u noqon kara wilaayo caamaa jirto dadka aan cid ka mas jirin dee dowladda islaamka ayaa cid u qorsheynaysa ama maxkamadda ha ahaata ama cid kale ha ahaato waxaa halkan aynu ku aragnay qoraalkii iyo qiraalkii lagu kabaya markhaati arrinku waa adag yahay waa la kala qoray qiraalna wuu jiray markhaati baa laga maarmaanaysta wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum biictibaari maa yakuun weli markhaati muu noqon wuu noqon doonaa waa markhaati sameeya waa laba markhaati markhaatigii oo dham iskuma jireen min rijaalikum waa raggiinna raggaasi waxa ay sheegayaan waa qof muslimiinta ka mid ah waa qof sidoo kale ragga waaweyn ee qaangaadhka ah waa qof sidoo kale ragga miyirka qaba ah waa qof sidoo kale kuwa xorta ah shuruudahaasaa markaa min rijaalikum laga fahmi karaya ragga ah sharcigu wuxuu ogolaya halkan ilaahay uu ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala haddii rag la waayo ama rag aan idhaahda ee raggii aanu dhammaystirayn markhaatigaa laba dumari inay geli karaan halkii ninka ka maqan oo nin iyo laba dumara taana ilaahay halkan waa ku caddeeyey shardi kale uu sii xidhay markhaatigoo ah miman tardawna min ashuhadaa cadaaladii wey waa cadaaladii markhaati walba wax lagama dhegaysto ka faasiqa wax lagama dhegaystee ama beenta sheeg sheegee waa qof looga qaateenahoo hadalkiisa runta lagu yaqaano iyo cadaalad miman tardowna min ashuhadaa oo dadka qaarkood baanad markhaati gashanaynin waxay aayaddu caddaynaysaa labada dumarihi inay markhaati keliya isku yihiin an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma اlأkhraa an tadila iyadoo laga yaabo inay midigafto oo dabeedna tii kale ay xusuusiso waxaa laga diyaar garoobayaa markan labada laga dhigay intay midi gefto waa inaad takala xusuusin kartaa mid baa gefi kartoo dabeedna takala xusuusinaysa xusuusintaasi ixdaahumaa waxaa la soo celiyey ixdaahumaa ixdaahumaa baa la soo celiyey waxaa suuragala labadooda inay midi uun gefto dhowr jeer markay markhaatiga furayaan waxaa kaloo suurtagala in tanina maray gefto tanina maray gefto ixdaahumaa oo la soo celceliyey taasay tilmaamaysa waxaynu halkaa ka fahamnay labada dumara markay markhaatiga furayaan sida maxkamadaha qaarkood sameeyaan inaan la kala reebayn oon la kala faqinayn oo aan la odhanaynin sida markhaatiga la sameeya adugu imika soo gal ka kaleo dabadda joog ayay odhanayaan waa laba la yidhi way isku lamaanyiinba oo way isxusuusinayaan labadoodu mar bay soo wada gelayaan marna way wada mar tanaa hadlayso ta kale markay hadlayso way odhan kartaa mee saa ma ahayna saasay heblaaya ahayd labadoodu lifaaq bay isku yihin way isku kaban yihin way isxusuusinayaan lama kala reebayo aayaddu maadaamay dheertee wakhtiguna aanu inoo saamaxayn qaybta dambe cashar kale aynu qaadan in sha allah hada ma aqulu waastaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu